بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى الهبة هذه مدن أحكام الهبة وهبة أحكام تيدي halkan sheekhu wuxuu uga hadli raximahu llahu tacaala hibada iyo axkaamta sharcigu uu u jideeyey hiyb hibada waxaa weeye waa tamliiku shay-in bilaa ciwad waa inaad shay qof milki siiso bilaa ciwad adigoo waxba aadan uga rabin ilaahay dartii iyo ajir inaad ka hesho mooyee qofkan wax badiila inuu ku siiyo kama rabtid waa tamliiku shay tamliiku shay-in bilaa ciwad waa shay qof la milki siiyo adigoo wax badiila aan ka doonaynin sheekhuna waa noo tacriifin doonaa wuu noo sheegi doonaa alhibatu hibadu luqatan min luqatin xagga luqada maakuudun waxaa laga soo qaatay min habba habbagaasoo bimacnaa mara uu soo maray macniheeda ahaaday luqada carabiga hiba waxaa laga soo qaatay habba habadaas oo macnaheedu tahay wuu maray meeluu maray luqa ahaan wa sharcan min sharcin xagga sharcigana tamliiku tadawucin samafal milkisiintiisiiw fi lxayaati fii xaali lxayaat nolosha xaaladeeda inaad qof tadawuc shay aada isaga samafalayso aada milki milkisiisaa le wa sharcan min sharin xagga sharcigana tamliiku tadawucin samafal milkisiintiisiiw shay aada iska sadaqaysanayso oo isaga samafalayso inaad qof milki siiso fi lxayaati fii xaali lxayaati nolosha xaaladeedana aada qof milki siiso adigoo tadawuc iyo ilaahay dartii ula jeeda sadaqa yacni wuxuu ula jeedaa sheekhu tadawuc markuu leeyahay bilaa ciwad wax bedela kama rabtid sadaqaad ula jeeda kaasaa waxaa la yidhaha sharci ahaan hibo waa tadawuc iyo samafal iyo sadaqo oo qof aad shay u siiso filxayaat filxayaat la yidhi maxaa baxay filxayaat la yidhi waxaa baxay haddaad qofkii shaygan siiso laakiin aad tidhaahdo shaygan markaan dhinto kabacdi qofkan ha la siiyo markaan dhinto kabacdi shayga qofkan ha la siiyo shaygaasi hibe miya sharci ahaan hibe ma aha waxaa la yidhaha wasiya dardaaran waa shay aad ka dardaarantay in qofkan la siiyo goor muu milkinaa wuxuu milkinaa bacda mowtik markaad dhimato kabacdi ayuu shaygii milkin marka sharciga hibada taasaa la yidhaha tamliiku tadawucin fi اlxayaat arkaanu lhibati haadihi tani arkaanu اlhibati waa hibada tiirarkeedii tiirarka hibadu ay ku dhisan tahay ayuu sheekhu inoo sheegay arkaanu lhibati hibada tiirarkeedu arbacatun afar waahibun qof wax hibeeyey waa qofkii asagu wax bixinayay oo hibada bixinaya wa mawhuubun lahu shaksigii wax loo hibeeyey waa qofkii wax la siiyey wa mawhuubun shaygii la hibeeyey waa shaygii qofka aada siinaysay ama kitaab ha noqdo ama lacag ha noqdo ama guri ha noqdo wuxuu doono wuxuu doono ha noqdo wixii aada hibaynaysaa la yidhaha mawhuub wasiiqatun hadalkii waa siiqadii dhex marayey qofka wax hibaynaya iyo kan loo hibaynayo gacna waxaa la yidhaha siiqo arkaanta afartaa iska leedahay siiqo shuruudulwaahibi ulwaahibi haadihi tani shuruudulwaahibi tani waa qofkii waxibeynayey shuruudihiisa qofka waxibeynaya shuruudaha sharcigu uu u shardiyey shuruudulwaahibi qofka waxibeynaya shuruudihiisu ihnaani labawo laba shardi uu iska leeyahay qofka hibadiisu ay ansixi karto oo waxibeyn karo almulku mulki weeye shayga aada hibeynayso waa inaad iska leedahay waxaadan adigu iska lahayn hibadiisu ma ansixayso maala qofkii waxbuu soo xaday ama waxbuu soo dhacay markaasuu leeyahay wixii aan hibeyn ahon qof ku sadaqaysana wax ka ansaxaya male inuu shayga milkigaagaba kuma jiro shayga markaad hibeynayso waxaa shardiga ah, almulku mulki waa shardi inaad iska leedahay xaqiiqatan min xaqiiqatin xaqiiqa ahaan uu u milkiyey shayga shayga milki xaqiiqiyahoo gacantaada uu ku jiro oo inaad milkiso ow amase xukman min xukmin ama xugum ahaan uu shaygii u milkiyey shaygii wax gacantiisa ku jira maahane laakiin sharciga ayaa siiyey wax hadda laakiin gacantiisa ku jira ma ahan maxaa ka mid a wax gacantaada aan ku jirin laakiin sharcigu kuu xukumay maxaa ka mid a waxaa ka mid a haweeneydii haweenta lala qabay maalinteedii iyo habeenkeedii u hibaysay waxay leedahay gabadha aniga ila qabo maalintaydii iyo habeenkaygii ninkuu ii iman lahaayoo yacni gurigayga iman lahaa islaantaasaan siiyey nowbadeydiiyo kalkaydii haddee wakhtiga islaanta aada siinayso wakhti milkiga ahoo xaqiiqa ahaan gacanta kuugu jira maaha sharcigaa kuu xukumay wakhtigu waa wakhti ilaahay ugu talagalay bini aadamka dhan inuu ku nafciyo laakiin saacadahaas inuu ninku gurigaaga yimaado habeeniyo maalin ilaaha kuu xukumay sharciyan sharcigan xukun ku leeda laakiin milki xaqiiqiga wax gacanta kuugu jira maa oo la arkay wax la arkayo gacanta kuugu jira maalmuhu ma ahan iyo habeenada aada hibeynayso marka waxaa la yidhaha milki xukmi haweenaydu maalintaa iyo habeenkaa iyadaa milkisay laakiin maxay milkisay xugun ahaan sharciga xaq u siiyey wixii sharcigu xaq u siiyey waa hibeyn kartaa sida sawda bintu zamca haweeneydii la dhihi jiray oo min ummahaati lmuminiin ka mid ah xaasaska nabigeena salى اllahu alayh wasalam maalinteedii iyo habeenkeedii waxay u hibeysay umuna caaisha caaishaan u hibeeyey tiri marka habeenkii maalintii rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam aniga xaqa aan u lahaa caaishaan siiyey tiri marka hibada noocaasina waa shay la milkiyey xugum ahaan loo milkiyey oo la hibeynayo wa idlaaqu tasarufi tasarufka sii dayntiisii ayaa shardi ah fii maalihi shaksiga uu waxibeynaya maalkiisii uu ku daysan yahay tasarufkiisu waxaa kaloo shardi ah sharcigu horta inuu kuu fasaxay maalkaaga inaad ku tasarufto waxaa jira dad sharcigu uu xayiraad ku soo rogay oo maalkoodii xataa aan ku tasarufi karin dadkaasi waxba ma hibeyn karaan waxaa ka mid ahaa in badan dadka waa soo marnay sakiiradii aa ka mid ah dadkii waalnaayaa ka mid ah maxjuuru calayhigii qofkii safiihnimo darteed sharcigu xayiraad maalkiisa uga soo rogaa ka mid ahaa saqiirkii wax ma hibayn karo qof waalan wax ma hibayn karo qof maxjuuru calayhi ah oo xoolihiisiiba tasarufka sharcigu uusan u ogolayn waxba ma hibayn karaan dadkaas horta hibadooda ma ansaxayso shardulmawhuubi lahu haadaa midkani shardulmawhuubi lahu shaksigii wax loo hibaynayay shardigiisii halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofka wax loo hibeynayo naftiisa shuruud uu leeyahy shardulmawhuubi lahu shaksiga wax loo hibeynayo shardigiisii ahliyatu milki maa shay milkintiisa u ahal noqoshadiisa wey shaygaasoo yuuhabu lahu shaksiga loo hibeynayo waxaan loo hibeynayo inuu milkin karo a shardi ah dee qof aan ahal u ahayn inuu wax milkiyo waxba looma hibeyn karo maxaa ka mid a ah? uurkii oo kale haweenayaa kusoo ag istaagtay xaamilaha uurle markaas waxaa tidhi cunuga uurka aada ku sido oo calooshaada ku jira ayaan gurigaan u hibay gurigan booskayga cunugan caloosha aada ku sidaan u hibay ma ansaxay sababta waxaa weeye xamligan inuu hadda wax milkiyo ahalba uma ahan ahalba uma ahan inuu hadda wax milkiyo waxaa kaloo sidaasoo kale shardi ah waxaa la mida sidaasoo kale laa tasixu اlhibatu lilbahaa xoolahanan gurigan u hibeeyey iyo xoolahanan lacagtan u hibeeyey ma ansixayso waxba ma milkin karaan waxba ma milkin karaan uurkiina waa la mid isagana uurka waba loo waxba looma milkinsiin karo waxba looma hibeyn karo uurkii shuruudulmawhuubi haadihii tani shuruudulmawhuubi shaygii la hibeynayey shuruuddiisii shaygii la hibeynayay naftiisii shuruuduu leeyahy shuruud اlmawhuubi shayga la hibeynayo shuruudihiisa khamsatun shan wa shayga la hibeynayo sharcigu wuxuu u xiray shan shardi an yakuuna shayga la hibeynayo macluuman wax laysla ogyahay waa inuu wax majhuula oo laga jaahil yahay hibadiisu ma ansaxayso tusaale ahaan qofaad waxaad ku tiri wahabtu laka waxaan kuu hibeeyey axadda haadayni alkitaabayn labadan kitaab mid ka mid aan ah kuu hibeey labadan kitaab mid ka mid a ah ayaan kuu hibeeyey ma ansaxayso lann waxaa waa kee lama yaqaan waa majhuul makana makana lama yaqaan marka wax majhuul ah waa inaad tidhahdo kitaabkan aan kuu hibeey markaasay marka hibadu ansaxayso ama waxaa tidhi kutubtayda armaajada ku jirta mid ka mid ahaan kuu hibeeyey ma ansaxayso kaba daranba jahaalo wey ma ansaxayso wa an yakuuna shayga mawhuubka ah oo la hibaynayo daahiran shay daahira waa inuu yahay daahir marka la leeyahay maxaa baxay najisul asli shay asalkiisaba najaasaha sida eeyihii oo kale eeyihii oo kale yani ma ansaxayso qof inaad tiraa eygeygan kuu hibeeyey ma ansaxayso waa sidii shuruudihii beecan ku soo marnay beeca shuruudihiis maxaa ka mid aha shayga la iibinayo an yakuuna daahiran laakiin an yakuuna daahiran ulajeedadeeda ma aha hadduu shayga asalkiisu daahir ahaa laakiin gadaal uu ka nijaasoobay hibadiisu ansixe sidii beecan kusoo maray kaas beeciidiisu u ansixi jir mare maalan nijaasowday beeceedu u ansixi jir mare nijaasaysanna hibadeedu u ansixe laakiin maxaa la diidan yahay mar daahir marka lagu leeyahay waa in najisul asli uusan ahayn asal ahaan waa inuusan nijaas shay asalkiisu nijaas yahay sida ey oo kale khamradii oo kale waxyaalahaas asalkoodu nijaas yahay ma ansaxayso hibadooda wa an yakuuna shayga mawhuubka oo la hibeynayo muntafacan bihi shay lagu nafci karo waa inuu yahay wax lagu nafcin karoo qofka wax u gelaya oo qofka uu faa'iido ka helayo waa inay tahy maxaa baxay tusaale ahaan waxaan ansixaynin alximaaru azamin dameer jiisa haddaad tidhaaha qof waa u hibeynaa ma ansaxayo ilaa dameer lama qalanayo hilibkiisa waa xaaraane ewelba wuxuu ahaa in xamaali iyo waxuun la saarto xamaaligiina ma qaadi karo marka waxaan nafci lahayn qof lama hibeyn karo dameer jiiska ah o kale daa qofkii waa u hibeeyey ma ansaxay waxaa kaloo sidaas oo kale ansixin aalatulahwi aalada lagu cayaaro waxaa muusikada iyo heesaha iyo waxaas lagu garaacay ayaa tiri qof waa kuu hibeyna sharcigu wuxuu leeyahay ma ansaxaysa hibadaasi leannahu nafci ma laha wax nafci uu leeyahay ilaa nafci shaydaan maaha shaydaanka nafcigiisa maahane nafci adduunyo iyo mid aakhiro kale ma laha nafyu shaydaan maaha wa an yakuuna waa inuu yahay shaygu maqduuran mid la awoodo calaa tasallumihi qaadashadiisa shay in la sallimto oo la qaato awood loo leeyahay waa inuu shaygu yahay maxaa baxay waxaan ansixaynin maalan hibat اlmaqsuub ligayri qaadirin cala intizaacihi waxaa tihi ratigii layga booliyey oo ninkaa shaydaanka iga booliyey oo layga dhacay ratigaasaan kuu hibey qof aan awood u lahayn inuu shaydaankii ka booliyey uu ka soo qaato qof aan awood u lahayn uma hibayn kartid laakiin kii asagu ka soo qaadan karana hibiliisu ansaxe mar uun ii hibay ratigaaga ninka anaa ka soo qaadan karen taas saxiix laakiin qof aan tabar lahayn awoodu uga soo qaato shaydaankii bahalkan booliyey oo ratiga dhacay oo xoogga uga qaatay miskiinkan qof aan awood u lahayn inuu ka soo qaato uma hibayn kartid mana ansaxayso kii awood ulahaana lahaana waa ansixi qofkii awood u lahaa inuu ka soo qaato wa an yakuuna waa inuu yahay mawhuubka shayga la hibeynayo mamluukan mid la milkiyey lilwaahibi shaksiga waahibkaahi waa inuu milkiyey oo u waxa qofka aada u hibaynayso waa inaad adigu milkisay ood iska leedahay wax adigu aadan iska lahayn oo milkigaagaba aan ku jirin waxaad soo dhacday waxaad soo xadday waxaad soo boolisay waxaasoo dhan hibadooda ma ansaxayaan shardu siiqati اlhibati haadihi tani shardu siiqati اlhiba hibada siiqadeedii siiqadaa shardigeedii wey arkaanta waxaa noogu jiray hibada siiqaa noogu jiray siiqadaasi shuruudda ay iska leedahay shardu siiqati اlhibati hibada siiqadeeda siiqadaa shardigeedii shardu siiqati اlbeyci ka shardi siiqati اlbeyc siiqadii beeca shardigeedii oo kale siiqadii beeca qabuulkii iyo iijaabkii ayaa meeshana loo shardinay iyada iyo shuruudihii beeca siiqadiisa aan ku soo marnay qofka haddii wax loo hibeeyo oo uusan dhihin waa aqbalay maansaxe ma ansaxayso kitaabkanaan kuu hibeeyey ay waa kaa aqbalay hibadii ma ansaxayso sidii shuruudihii beecan ku soo marnay waxaa kaloo ka mid ahaa shuruudaha beeca tusaale ahaan muwaafaqaة اliijaab walqabuula ka mid aha qabuulka iijaabka inay isleeyihiin oo iswaafaqaan meeshana sidii oo kale w haddii qofka aad wax u hibaysay hadalka aad ku dhawaaqdo adigu uu khilaafo maala waxaad tihi labadan kitaab labadan kitaab ayaan kuu hibeey markaasuu yidhi waa aqbalay saddex kitaab hibadoodi ma sax ayadan waa sidii beecii shuruuddan kusoo maray siiqadiisii siiqadii beeca maalan qofka aad tihi maradan aan kaa iibiyey halkan maraan boqol dollar kaaga iibiyey hadduu ku yidhaaho laba maraan ku aqbalay boqol dollar beecoodii laba mar iyadaba sidoo kale ay ahaan jirta beecu ma ansixi jirin marka halkanna sidii oo kale isku axkaam suuraة اlhibati haadihi tani suuraة اlhiba tani waa hibada muuqaalkeedu qaabka hibada u dhacayso suuraة اlhibati hibada muuqaalkeedu an yaquula zaydun zayd waa inuu licamrin camr waa inuu ku yihaah wahabtuka adiga waxaan kuu hibeeyey haadaa kan kaasoo alkitaaba kitaabka fayaquula camruna waa inuu yidhaha qabiltu shardi wey qabiltudaas waa yani waxay ka mid tahay cuquudda qabuulka loo shardiyo cuquudda waxay ka mid tahay qabuulka loo shardiyo laakiin wakaalada kuma aanan soo marin wakaalada markaan soo marayni wakiiltu inuu qabiltu yidhaaho shardi ma ahayn haddaad tiraa beecanaan kuu wakiishay ama gabadhanaan kuu wakiishay gabadhayda inaad nikaaxiso waa aqbalay inuu sheekhu yidhaah shardi maaha shardi maaha sheekh haddaad u wakiilato gabadha nikaaxeedii waa aqbalay sheekhu inuu yidhaah shardi maaha waxaa la mid aha beeci beec haddaad qof wakiilatu tira waxaan kuu wakiishay shaygan inaad ii iibiso waa aqbalay shardi maaha ridaas shardi ahayd inuu raalli ku noqdo bis laakiin qabuulka siiqa ahaan shardi maaha yacni wakaalada amaa hibada waa shardi qabuulka hibada baabulhiba markii la joogo qabuulku shardi alluqadatu haadihi tani axkaamu luqada tani waa baadida axkaamteeda halkan sheekhu wuxuu ga hadli raximah اllahu tacaala wax baadiya qofku hadduu helo sidii uu yeeli lahaa oo sharciga uu u mari lahaa alluqadatu luqadadu luqatan min lugatin xagga luqada ashay waa shayga shaygaasoo almultaqadu ee lasoo qaaday luqado waxaa la yidhaha shayga aada soo qaaday oo baadida aada soo qaadayso ayaa la yidhaha luqada wa sharcan min sharcin xagga sharcigana maa shay shaygaasoo wujida la helay oo min xaqin xaq ah xaqaasoo muxtaramin la xushmaynayo oo sharcigu ixtiraamay shaygaasoo hayri muxrasin mid meel lagu xafiday hayrkiis aan ahayn oo iska dayacan shay iska dayacanood meel ka heshay shaygaasoo laa yacrifu lwaajidu qofka helay uusan garanayn mustaxiqahu shaygaas qofkii xaqa u lahaa uusan garanayn maal dayacano wixii iska lahaa xataa aadan garanayn kaasa waxaa la yidhaha luqada wa sharcan min sharcin xagga sharciga baadida maa shay wey shaygaasoo wujida la helayoo min xaqin xaq ah xaqaasoo muxtaramin ee la xushmeeyey xaq muxtaram la yidhi maxaa baxay xaq hayru muxtaram xaq hayru muxtaram waxaa jira xuquuq sharcigu uusan wax ixtiraama uusan sharcigu u yeelin maxaa ka mida ka xaqi اlkaafir alxarbiy gaalkii dagaalka nagula jiray xuquuqdiisu wax xaquu leeyay male waa hayru muxtaram sharcigu ma ixtiraam naftiisa iyo maalkiisa waxa dhan waa la qaadan kara mana la haybaarinayo waryaa iska lahay ma la dhahayo xuquuq اlkaafir alxarbi kaafir xarbi mar baa haduu markaasaa laga ixtiraaziyo waxaa shardiga ah, waxa marka la naadinayo ya iskale laleeyahay baadi weyn lagu tilmaamayo waa inuu yahay xaqu xaq muxtaram ah oo sharcigu ixtiraamay waa inuu shaygaas oo hayri muxrasin mid meel lagu xafiday hayrkiisa hayri muxraz la yidhi maxaa baxay alaab la xafiday oo sanduuqii ku jirta oo gurigii albaabkiisa u xiran yahay haddaad albaabkii soo jebiso santuuqii jebiso alaabtii aad qaadato baadi maan tuuga tahay marka tuuganimo waa sariqo taas alaab muxrisoo meel lagu xafido la xanaaneeyey haddaad u dhacdo baadi maahana waa tuuganimo tuuganimo oo laa yacrifu lwaajidu qofka helay uusan garanayn mustaxiqahu mustaxiqa shay shaygaas qofkii muteestay oo xaqa u lahaa uusan garanayn laa yacrif mustaxiqa lyidhi maxaa ba haddaad garanayso qofkii haddaad garanayso qofkii si baadi maba noqonayso markaas haddaad taqaano w baadi waxaa la yidhaha waxaan la oqoon qofka iskale qofka iskale waxaan la oqoon arkaanu luqada haadihii tani arkaanu luqada tani waa baadida tiirarkeeda halkan sheekhu wuxuu ka bilaabi tiirarka baadida arkaanu luqadati baadida arkaanteedii halaaatun saddex iltiqaadun soo qaadisti waa rugni soo qaadistii aada baadida soo qaadaysa wa multaqidun qofkii soo qaaday qofkii soo qaaday naftiisa wa luqadatun baadidii la soo qaaday nafteeda waa shaygii lasoo qaado baadidaa saddexdaa rugmood aqsaamu luqadati haadihi tani aqsaamu luqada tani waa baadida qeybaheeda iyo wa axkaamuhaa axkaamu luqada iyo baadida axkaamteeda qaybaha baadidu ay u qaybsanto iyo axkaamta ay iska leh aqsaamu luqadati baadida qaybaheedu casharatun toban toban qayboodaa sharcigu u qaybiyey shayga baadida ah ood meel ka heshay maalun maalun maalkaasoo xayawaanun ee noole ah maal naf leh maalkaasoo aadamiyun noolahaasoo aadamiyun ee bini aadam loo nisbeeyey bini aadan maalahaa jira oo la gadan karo suuqa la geysan karo waa qof bini aadamoo nool oo maalaha jiro suuqa la geysanayo maxaa ka mid ah noocaas wadaalika ka raqiiqin waa addoonkii qofka bini aadamka hadduu addoon yahay maal maalwo suuqaasaa la geysanay waa xilliga addoommadu jiri jireen ka raqiiqin addoonkii addoonkaasoo gayri mumayizin mid wax kala soocaya gayrkiis ah waa addoon aan caqli lahayn addoon aan caqli lahayn oo xadkii caqliga aan gaarinoo saqiir iska ah saddex sano afar sano shan sano jira ayuu meel baadiya aad ka heshay ka raqiiqin wadaalika raqiiqin addoonkii addoonkaasoo hayri mumayisin hayri mumayis maxaa looga ixtiraasi dee hadduu tamyiis leeyahayo qof caaqilahoo weyn hadduu yahay kaas baadi maba ahaba meeshiisuu iska aadi nin weyn waayo gurigiisii iyo sayidkiisii iyo waa yaqaana ilmo yar weeyo xaddu tamyiis gaarin midka baadida la leeyahay addoon xaddu tamyiis aan gaarin wuxuu la mid yahay alaab qof ka luntay oo kale alaab qof ka luntay xukunkeedii ama hayr mumayiz la yihi maaa l maxaa baxay hadduu xaddu tamyiiz gaar caqli leeyahay amaba uu qaangaar yahay de kaas baadi maba noqonayo gurigiisii uu yaqaanaa oo sayidkiisii uu yaqaanaa qofu kan marka see la yeeli addoonkan oo aan xadkii caqliga gaarin meel cidlaa haddaad ka heshay addoonkaas wa xukmuhu xukmu raqiiq hayri اlmumayis addoonkaas aan caqliga gaarin xukunkiisii takhyiiru laaqidi qofkii soo qaaday khayaargelintiisa beyna imsaakihi imsaaki raqiiq kayrilmumayis addoonkaas aan xadutamyiis gaarin hayntiisa dhexdeeda loo khayaar geliyo wa baycihi wa beyna baycihi iyo addoonkaas beeciisa loo khayaar geliyo uma markaa ka bacdi markuu beeciyo ka bacdina tacriifihi tacriifi raqiiqi addoonkaas haybaarintiisa loo khayaar geliyo muxuu u haybaarinaa liyatamallaka si uu u milkii u haybaarinaa allaqiida addoonkii la soo qaaday inuu milkiyo ayuu u haybaarinaa aw amase athamana ama lacagta inuu milkiyo ayuu u haybaarinaa addoonkaas sheekhu wuxuu ku yidhi xukunkiisu waa takhyiiru laaqid qofkii soo qaaday khayaargelintiisa beyna imsaakihi wa baycihi hayntiisa iyo beeciisa inta udhexaysa la khayaar gelin waxaa lagu khayaar geliya inaad iska hayso inaad iska hayso oo aadan beecin gurigaagaad ku hayne waa tacriifina waa haybaarinay marka ma beecinayso taas khiyaaraad u leedahay waxaa kaloo khiyaar u leedahay wa bayna baycihi inaad suuqa ku xirto ood beeciso suuqaad ku xiri waa beecinay markaad beeciso uma tacriifi markaa kabacdi aad haybaan uma tacriifi marka labada masalo way u taallaa waxay u taallaa bayna imsaaki inaad guriga isaga haysato uma tacriifi aad haybaaniso wa bayna baycihi inaad iska gaddo uma tacriifihi aad haybaaniso haddaad gadday maxaad haybaarinay lacagta lacagta waxaad haybaarinaysa isagaa sheekh labadaba noo sheegayo haybaarinta faa'iidada ay leedahay noo sheegayo wuxuu ku yidhi liyatamallaka laqiida addoonkii meesha laga soo qaaday inuu milkiyuu u haybaarina muxuu milkinaa laqiidkii cinda imsaaki oo markuu uusan beecin oo yihi gurigan ku hayna waa haybaarinaa asagoo guriga ku hayo guriga ku hayo u haybaarinaa markuu waayo qof sheegtana liyatamallaka laqiid anaamilkiiuu leey addoonkan wax sheegto markuu waayo tamalluku laqiidaa ka dhalanay anaa laqiidkii milkiyey u leey wax sheeganaya markuu aw ihamana aw liyatamallaka athamana ama lacagta inuu milkiyo ayuu u haybaarinaa lacagta inuu milkiye u hibaarina goormo wey marka lacagta helina waa cinda albiic oo markuu gaday markuu gadayna muxuu u rabaa lacagtii inuu milkiyo wax sheeganaya hadduu waayo wuxuu leeyahay tamallaktu hamana lacagtaan aan addoonka ka bixiyey anaa milkiyey wax sheeganaya hadduu waayo taasi waa xugunkii waxaa iska leh xayawaan noolo ah oo bini aadama oo addoon yacni haddii meel laga helo aan caqli lahayn meel haddii laga helo qaybta kale waa maalun maalun maalkaasoo xayawaanu noolo ah maal nool maalkaas nool oo hayru aadamiyin aadami kayrkiisa waa maal nooloo nafu ku jirto bini aadamna ma ahan xayawaankaasoo laa yamtanicu binafsihi naftiisa aan iskaga difaaci karin min sigaari sibaaci dugaagta ama bahallada kuwooda yaryar aan iska difaaci karin waa xayawaan bahallada yaryarkaa xataa ay cunayaan bahallada yaryarkaa xataa iskama celin karo maxaa ka mid ah wadaalika shaatin neefkii ariga ahaa oo kale ah. xayawaankaasoo wajada xayawaanka uu ka helay bimafaasatin bahgooyo meel bahgooyahu ka helay waa xayawaan aan difaac lahayn difaaca xayawaanaadku waxaa weye waxay isku difaacaan saddex shay saddex shay mid ka mid ay isku difaacaan biquwatin ow cadwin ow dayaraan xayawaan waxaa jira quwo isku difaaca itaal iyo xoog sheeganay xoog isku difaacaya xayawaan xoog isku difaacaya sida faraskii oo kale xayawaan waxaa jira cadwi orod isku difaacaya kadabyi eeladii oo kale eelada waa orod badan tahay ziyaado wey oroday isku difaaci xayawaan waxaa jira isku difaaca dayaraan inuu meesha ka duulo cirkaasuu iska gelayaa cirka ugu imaan kara sida xamaamkii qoolaydii oo kale marka saddexdii saddexdaas nooc mid ka mid a xayawaanku isku difaacaa shaatadii marka neefkan ariga waa iska miskiinoo xayawaanada yarkaa iska cuni kara xayawaanada yaryarkaa ah ayaa arigii iska cuni kara meel bahgooyahuna ka helay kaa xukunkiisu see noqon arigaas hadduu bahgooyo ka helay xukunkiisu see noqon wa xukmuhu xayawaanka noocaas ah oon isdifaaci karin oo bahgooyada laga helay xukunkiisu takhyiiruhu shaksiga khayaargelintiisa beyna xifdihi xayawaankaas xifdintiisa dhexiisa loo khayaargeliyo inuu iska xafido oo xero iyo intuu u sameeyo iska xafido ilaa duhuuri اlmaalik ilaa ninkii iska lahaa uu soo daahiro waa iska xifdina khiyaar uu leeyahy yacni ma milkinayo khiyaar uu leeyahay inuusan milkin uu yidhah waa iska hayna ilaa maaligii uu ka soo daahiro inuu iska ilaado de markuu sidaa u xifdinayona xerada gasho iska xifdi keliya ma ahane waa bacda tacriifihi haybaarina riyaar sidaasu ka maqanta wax markuu arko xeradu iska gelina marka ilaa duhuri maaliga oo iska xafido wa tamalukihi wa beyna tamalukihi iyo milkintiisa loo khayaar gelin xayawaankaas inuu milkiyo bacda tacriif ama inuusan xerada waxba isaga hayne markuu haybaariyo kabacdu yidhah anaa milkiyey hadduu milkigiisa galo suu doonuu yeeli ama waa sadaqaysanaa oo iska qalana ama qofuu iska siina wuxuu doonuu sama taa khiyaar uu leeyahay xifdi iyo tamalluk markuu milkinayana waa bacda tacriif iyadana waa markuu hibaariye ka bacdi uma markaas kabacdi markuu iska milkiyo kabacdi aklihii cunidiisii fil xaali isla xaaladaas uu cuno khiyaar uu leeyahay anaa milkiyey markuu yihah waa hibaarina markuu hibaariyo kabacdi wuxuu leeyahay tamallaktu haadihi shaat neefkan anaa milkiyey anaa milkiyey hadduu yidhaa inuu iska cuno markaas isla xaaladdaas iska gowracdo iska gowracdo wa gurmi qiimatihi xayawaankaa qiimihiisa qiimahaas gudiddiisa waa cuno waa gowracday qiimihiisana iska bixiya markuu soo haybaariyey wax sheegto u waayo waa qalana hadhowna qofkii iska lahaa hadduu yimaado lacagtiisuu siina lacagtii neefka uu joogo ayuu siin wa baycihi wa bayna baycihi beeciisana waa loo khayaar gelin xayawaanka inuu beeciyey wa xifdi hamanihi iyo xayawaanka lacagtii uu ka bixiyey lacagtaa xifdinteeda wuxuu kale u khayaar leeyahay inuu intuu neefkan arigaa beeciyo oo suuqa uu geeyo lacagta uu meel iska dhigo ilaa qofkii iska lahaa soo daahay uma markuu lacagta meel ku xafido kabacdi tacriifihi tacriifihi haybaarintiisi xayawaankii inuu haybaariyo qofkii sheeganayay markuu yimaadana uu lacagtii siiyey lawaa beeciyey waa beeciyey lacagtii uu siiyey wa maalun maal weeye nooca kale oo baadida ah. maalkaasoo xayawaanu noolo ah xayawaankaasoo hayru aadamiyin aadami hayrkiisa xayawaankaasoo laa yamtanicu binafsihi naftiisa aan isaga difaaci karin min siqaari sibaaci bahallada yaryarkaa naftooda aan isaga difaaci karin xayawaankaasoo wajadahu uu ka helay bicumraanin fii cumraanin dhul camiran oon mahguuyo ahayn uu ka dhex helay kii hore cagsigiisii w kii hore muxuu uga duwan yahay kii hore wuxuu ahaa wuxuu uga duwan yahay kaliya wajadahu bimafaasa bahgooyuu ka helay neef arigo bahgooyo uu ka helay kanna waa arigii iyo wixii la mid ala ah muxuu ka helay bicumraanin magaalo kale magaalada muqdishoo kale ayuu neef ariga ka helay xugun gooni uu leeyahay haddaad magaalada muqdisho iyo dhulka magaalo meel un dad joogaan oo dhan haddaad ka heshid xugun khaas uu leeyahay arigu wa xukmuhu xayawaankaas aan isdifaaci karin oo dhulka camiran laga helay takhyiiruhu shaksigii khayaargelintiisa wey beyna xifdihi xayawaankan iska xifdintiisa loo khayaargeliyo inuu iska hayo wa beyna tamallukihi iyo milkintiisa in loo khayaargeliyo inuu asaguba iska qaato iska milkiyo bacda tacriifihi xayawaanka haybaarintiisa kabacdi inuu iska qaato iska milkiyo maxaa loo khayaargelinaya inuu iska xifdiyo iyo markuu haybaariyo ka bacdi inuu yidhah anaaba qaateen anaaba milkiyey inuu yidhaaho markuu hibaariyo ka bacdi iyo wa baycihi wa beyna baycihi iyo beecintiisa inuu iska beeciyo wa xifdi thamanihi iyo xayawaanka lacagtiisii lacagtaa xifdintiisii magaalo maadaama uu ka helay inuu suuqa iska geeyo lacagtana uu xafido uma markuu lacagtii meel ku xafiday ka bacdi tacriifihi xayawaankii haybaarintiisii liyatamallaka athamana si lacagtii uu u milkiyo inuu haybaariyo uu yidhah war neefka ayaan meel heblo ka qaaday yaa iskale haddii la waayo lacagtii anaa milkiyey ayuu iska leeyahay marka lacagtuu ka bixiyey ayuu markaas iska milkina meeshaa marka maxaa ka baxayo kii hore masaa'ilku uga duwan yahay waxa weeye uma aklihi fi lxaaladi yaa meesha ka baxday inuu gowracdo maya xayawaankaas arigii oo kale hadduu magaalada ka helo gowrac lama ogolo gowrac maxaa loo ogol yahay arigii haddaad ka hesho meel bahgooyo ah masaladii hore noogu bannaaneed waad gowrici kartaa ku jirta tan laakiin ari haddaad ka hesho magaalada muqdisho kale inta gowracato ma cuni kartid laakiin waxaa kuu bannaan awjuhda kale awjuhda kalea kuu bannaan inaad suuqa geyso ood beeciso lacagtana aada xifdiso aada haybaariso kabacdina lacagtii aada markaa kabacdi iska milkiso iyo inaad iska xifdiso inaad haybaariso markaad haybaariso wax le aad weyso ka bacdina aada iska milkiso ku bannaanta maalun maal weeye nooca kale maalkaasoo xayawaanu noolo ah xayawaankaasoo hayru aadamiyin aadami kayrkiis ah xayawaankaasoo yamtanicu isdifaaci kara binafsihi naftiisa isku difaaci kara min sigaari sibaaci bahallada yaryarkaana naftiisa isaga difaaci kara wadaalika ka xisaanin faraskii oo kale farasku wuxuu isku difaaci karaa orod ayuu isku difaaci orod uu isku difaaci wadabyin eeladi eeladii iyadana orod isku difaaci wa xamaamatin qoolaydii oo kale qoolaydii dayaraan waxay isku difaaci inay duusho xayawaankaasoo wajadahu uu ka helay bisaxraa'a fii saxraa'a dhul saxraahee bannaan ah uu ka helay saxradaasoo aaminatin aamina oo maxay ka aamin tahay min addalamati waalfusaaq dad daalimiinho xadaya iyo faasiqiin iyo balaayo dhan aaminka ah qaybtan sheekhu wuxuu ka gudageli qofkii wuxuu helay xayawaan aan aadami ahayn oo naftiisa isku difaaci kara bahalladii yararkaa iska difaaci kara maxaa ka mid a ah faraskii oo kale eeladii oo kale qoolleyi oo kale xayawaanaadkaas xoogga lahoo ama orod isku difaaci kara ama duulidda isku difaaci kara ayuu wuxuu ka helay dhul saxaro aamina dhul saxraawi aaminoo tuugo iyo aan lahayn uu ka helay xukunkiisu muxuu noqon marka wa xukmuhu xayawaankaas xukunkiisa isdifaaci karoo saxaraha laga helay aaminka annahu sha'niye laa yajuusu lahu shaksiga uma bannaana akhduhu xayawaankan qaadiddiisa uma bannaana ilaa lilxifdi inuu u qaado maahane faqad oo kale ah maxaa la diidan yahay laa yajuusu akhduhu litamalluk inaad xayawaankan u soo qaaddo inte haybaariyaan milkina maya inta haybaariyaan milkina maya ma banaano taas marba haddii xayawaankani uu yahay xayawaan isdifaaci kara xayawaanka isdifaaci kara waxaa soo gelaya geeli geeli asaguna isku difaaci kara bahallada yararka oo dhan uu isku difaaci geeliyaa soo geli kara fardihiyaa soo gelaya shimbirihiyaa soo gelaya saxraha aaminka haddaad ka heshid xayawaanaadka noocaas oo kale ah ma banaano qofku inuu usoo qaado waa milkina intaan haybaariyo maxaad usoo qaadi kartaa lilxifdi faqad qofkii iska lahaa inaad u ilaali u xifdiso bis ayaad usoo qaadi karta wa maalun maalgu waxaa marka yacni loo leeyahay xayawaankan saxaraha aaminkaa jooga looma soo qaadi karo liajli atamalluq waxaa loo diiday waxaa ka mid a ah xayawaanka dhul saxaraha joogaa marka waa iska daaqayaaho wixii xoole xooluhu ay daaqi jireen oo manaaficdaahu iska daaqi bahallada yararkaana waa iska celin karaa tuugana meesha ma joogto oo ewlaa aamin masalada lagu soo shardiyey ewlaa meesha waxaa shardi ahayd saxaruhu waa saxaro aamina lii oo tuugana looga baqi maayo marka sabab aad ku milkiso oo tira xayawaanka waxaan usoo qaadaa inaan milkiyo sabab aad milki ku banaysato meesha ma taalo wa maalun maal wey nooca kale maalkaasoo xayawaanu noola ah xayawaankaasoo hayru aadamiya aadami kayrkiisa xayawaankaasoo yamtanicu binafsihi naftiisa iska difaaci kara min siqaari sibaaci bahallada yararkaa iska difaaci kara waa kuwii hadda aan soo marnay laakiin muxuu uga duwan yahay wajadahu xayawaankan wuxuu ka helay bisaxraa saxro saxrahaasoo hayri aaminatin aan aamin dhul bannaanuu ka helay laakiin tuugo badan kii hadda aan soo marnay masaladii hadda aan soo marnay waxay uga duwan tahay dhul bannaan oo aaminuu ahaa kanna waa saxaro hayri aamina oo tuugo iyo balaayo looga cabsana wa xukmu xayawaankan xukunkiisu takhyiiruhu shaksiga khayaargelintiisa beyna xifdihi wa tamallukihi xifdintiisa iyo milkintiisa dhexdooda loo khayaar geliyo bacda tacriifihi haybaarintiisa ka bacdina uu milkiyo waxaa kuu bannaan inaad meel isaga xafido maxaad u xafidee markii qofkii uu soo daahiro iska lahaa inaad siiso waxaa kaloo kuu bannaan maadaama dhul saxaraa aad ka soo qaaday oo tuugadu ay ku badan tahay inaad iska milkiso markaad haybaariso ka bacdi markaad haybaariso ka bacdi la tuugadana lagala carara tuugadana laga carara nooca kale wa xayawaanun xayawaan wa maalun maal maalkaasoo xayawaanun xayawaan ah xayawaankaasoo hayru aadamiyin aadami kayrkiisa xayawaankaasoo yamtanicu binafsihi naftiisa isku difaaci kara min siqaari sibaac bahallada yararkaa ah iskaga difaaci kara xayawaankaasoo wajadahu uu ka helay bicumraanin fii cumraan dhul camiran uu ka helay xayawaankan isdifaaci karaa saddex masalo loo kala qeybiyey xayawaanka isdifaaci kara saddex masala loo kala qaado mid saxaro aamina jooga iyo mid saxaro aan aaminahayn aad ka heshay iyo magaalo mid aad ka heshay saddexdaasa loo kala qeybiyey oo xayawaanka isdifaaci kara sida geelii iyo fardihii iyo eh, eeladii iyo shimbirihii iyo kanna xukunkiisi muxuu noqon oo magaalada laga helay xayawaankii isdifaaci karaa fardihii geelii eh, eeladii xayawaankii laga helay magaaladii wa xukmuhu xayawaankaa isdifaaci kara oo magaalada laga helay takhyiiruhu shaksiga khayaargelintiisa beyna xifdihi xifdi اlxayawaan xayawaankan xifdintiisa loo khayaargeliyo inuu iska xafido geelaas magaalada uu ka helay inuu iska xafido ilaa qofkii laga helo soo daahir iyo wa beyna baycihi iyo xayawaankaa beecintiisa wa xifdi hamanihi xayawaankaa lacagtiisi lacagtaa xifdintiisii ama inuu geelan magaalada uu ka helay waxaa u bannaan inuu geela gado lacagtana uu meel akoonkiisa isaga shugo lacagta markuu akoonkiisa ku shigo ثuma bacda tacriif markuu haybaariyo kabacdi yajuusu lahu an yatamallaka hamana markuu haybaariyo kabacdi uu waayo waxaa u banaan lacagta akoonka uu ku shubay inuu iska milkiyo bacda tacriif markuu hibaariye ka gacdo waa geela laga helay magaaladana xukunkiisu waa sidaas inuu iska xifdiyo inuu beeciyo lacagtana markaas uu iska xifdiyo bacda tamalugna markaa kabacdi bacda tacriifna uu markaa kabacdi milkiyo wa maalun maal maalkaas oo kayru xayawaani xayawaan kayrkiis ah maalkaasoo yabqaa baaqi noqonaya cala dawaami si joogto ahoo daa'ima u baaqi noqonaya bilaa cilaajin ka shaqayn la-aanna baaqi noqonaya adoon ka shaqayn oo juhdi iyo qarash aan ku bixin ayuu iska baaqi noqonaa ma hallaabay maxaa ka mid ah wadaalika ka dahabin wa fidatin dahabkii iyo fidadii oo kale qaybta kale baadidu ay u qaybsamayso sheekhu wuxuu ku yidhi waa maal aan noole aan ahayn wax nool maaha waana maal baaqi noqonaya oo inaad ka shaqayso aan u baahnay qarash inaad ku bixiso iyo wakti aad ku bixiso uma baahna wax qurmayo uraya ma aha oo ka shaqayn iyo qallajin u baahan ma aha maxaa ka mid ah ka dahabin wa fida dahabkii fidadii dahabkii fidada hadda intaas oo bilood intaasoo sano meel uu isaga jiro wax qurmayo halaabaya ma aha kaas xukunkiisu muxuu noqon wa xukmuhu maalkaas xukunkiisu takhyiiruhu shaksiga khiyaargelintiisa beyna xifdihi loo khiyaargeliyo maalkaas xifdintiisa iyo wa tamalukihi milkintiisii loo khiyaargeliyo markuu milkinayo bacda tacriifi markuu hibaariyo bacdi inuu iska milkiyo bishardi damaanna uu ku milkiyo inuu damaanayo oo qofkii iska lahaa hadduu soo baxo inuu siinayo lacagtiisii dahabkaas iyo fidadaas iyo waxaa kaloo la mida ah lacagahan inagu aan isticmaalaynin waa la mid lacagahan inaga aan isticmaalaynin waxa laabaya maaha meel isaga xirbis sanduuq ku xirbo lacagahaas haddii qofku uu helo wuxuu khayaar u leeyahay inuu iska xifdiyo weligiisu meel lacagta iska dhigo markii qofkii iska lahaa uu soo daahirana gacanta uu ka saaro wuxuu ka kaluu khayaar u leeyahay intuu haybaariyo markuu waayo lacagtaa qof sheeganaya tamallaktu inuu yidha anaa milkiye laakiin bishardi damaan wuxuu ku milikinaa bishardi qofkii lacagtan iska lahaa hadduu biri soo baxo inuu siinayo damaanay u gudayo wamaalun maal maalkaasoo hayru xayawaanin xayawaan hayrkiisa maalkaasoo yabqaa baaqi noqonaya cala dawaami si joogtaa isaga joogayo isaga baaqi noqonayo laakiin bicilaajin shaqo ku baaqi noqonayo wuxuu rabaa in laga shaqeeyo haddii kale waa wax qurmaya uraya halaabay wadaalika rudabi timirtii rudabka ahayd rudabka waa timirta intaysan bislaanin timirta intaysan bislaanin rudabka shaqay u baahan tahay in la qallajiyo in la xanaaneeyo ayay u baahan tahay taasoo kale haddii meel laga helo see la yeelo oo rudabku muddo dheer waa iska sii joogi karaa laakiin in laga shaqeeyo u baahanya in laga shaqeeyo ayuu u baahanya wa xukmuhu maalkaas xukunkiisa an yafcala fiihi maalka dhexdiisa maa shay waa inuu ku sameeyo shaygaasoo fiihi shayga almaslaxatu dantu ay ku jirto maslaxada maxaa loola jeedaa maslaxatulmaalik qofkii rudabkan timirtan iska lahaa wixii dantiisu ku jirto inuu sameeyo oo min baycihi gadidiisa ah maalkan rudabkan oo kale inuu iska gado wa xifdi hamanihi iyo lacagtiisa xifdintiisa ah inuu rudabkan inta suuqa iska geeyo uu yidhah dhibkiisa iyo qallajintiisa iyo wakti uma hayo inuu suuqa iska geeyo lacagtana uu xafido uma markaa kabacdi tacriifihi maalkan haybaarintiisa liyatamallaka inuu milkiyana uu u haybaariyo athamana markaa kabacdina inuu haybaariyo si lacagta uu u milkiyo oo markii qof sheeganayo uu yidhaah uu waayo inuu yidhah tamallaktu thamana lacagtii aan ka bixiyey anaa milkiyey ow amase tajfiifihi ama shaygii rudabkii oo kale qallajintiisii iyo wa xifdintiisi ama rudabkii intuu qallajiyo oo wakti ku bixiyo inuu meel isaga xafido ilaa weligii ma hallaabaya haddii laga shaqeeye haddii laga shaqeeya ma hallaabaya intaas qaybtii u fududaata iyo wixii maslaxa ay ugu jirto qofkii maaliga ahaa ayuu samayna wa maalun maal weeye maalkaasoo hayru xayawaanin noole kayrkiisa maal aan noolayn maalkaasoo laa yabqaa aan baaqi noqonayn cala dawaami si joogto aan u baaqi noqonayn si kastoo looga shaqeeyo maba baaqi noqonayo waa maal urayo qurmayo hallaabaya wadaalika ka hariisatin hariisadii federationkii oo kale hariisada dhulkan yamana laga cunaa waa yacni waxyaalo laysku dardaray oo timir iyo baashan shaciirka ahee qamadiga la yihaah oo kale iyo waxyaale subag iyo wax noocaasay isku daraana hariise la yihaha hariise waa adiga soor la farsameeyeyo waxaa soorta annaga u naqaano laakiin farsamo badan waxyaalo oo macmacaan badan lagu darayo hariise la yihaha haddaad marka soortaas karsan oo bisil meel aad ka hesho yacni wixii si kastaad uga shaqayso soorma baaqi noqonayso si kastaad u dadaasho wax baaqi noqonaya waxani maaha wax halaabaya see la yeeli kaas waxukmuhu maalkan oo kale xukunkiisa takhyiiruhu shaksiga khayaargelintiisa wa beyna tamalukihi milkintiisa in loo khayaargeliyo maalkan inuu yidhah anaa milkiyey ثuma aklihi cunidiisa iyo waqurbi bedelihi maalkan bedelkiisa bedelkaa gudidiisa inuu inta milkiyo iska cuno hadhowna bedelkiisa uu iska bixiyo bedelkiisii uu iska bixiyo iyo wa baycihi wa beyna baycihi maalkan beecintiisa iyo xifdi hamanihi maalkan lacagtiisa lacagtaa xifdintiisii iyo inuu soortan inta iska iibiyo lacagta uu xafido lacagtii uu xafido uma markaa ka bacdi tacriifihi haybaarintiisii maalkii shaygii uu helay inuu haybaariyo muxuu u haybaarinaa liyatamallaka hamana si lacagtii uu u milkiyo lacagtii soorta uu ka bixiyey si uu u milkiyo inuu haybaariyo qaybta tobanaad ee ugu dambaysa wagayru maalin maal gayrkiisu waxaanba maalba ahayn wax sharcigu uusan maal u oqoonin ayuu helay maxaa ka mid a ah, wadaalika ka kelbin ey eygaasoo naaficin wax anfacaya muxuu anfacaa lilxiraasa waardiyu anfacaa ama wuxuu anfici lilisdiyaad inuu ku ugaarto sagaarada iyo waa lagu ugaaranaya waa uun ey nafcileh weerdiyuu qaban karaa ama sagaaro iyo bahladaas waxyaalahaasa lagu ugaaran karaa eygaasuu meel ka helay eygaas ayuu meel ka helay eeyaha marka sharcigu uma yaqaano maal sharciga islaamku maal uma yaqaano maxaa lagu magacaabaa ikhtisaas hoogaa dadkaad uga duwan tahay mooye maalan haystaa ma dhihi kartid dadkaad uga duwan tahay oo eygaas aad yacnidii adiga khaas kugu ah oo qof kale aan khaas ku ahayn ayaad uga duwan tahay maahane maal lama yihaha maal maal laguma tega wa xukmuhu hayru maalkan waxaan aan sharcigu maalka u oqoon xukunkiisa waa eygaa naafica meel aad ka heshay takhyiiruhu shaksiga khayaargelintiisa bayna alikhtisaasi ku khaas noqoshada loo khayaargeliyo ku khaas noqoshada maxaa loola jeedaa meeshii maalka laga dhihi jiray beyna tamaluki milkinta meeshii laga cabiri jiray sharci ahaan eeyaha waxaa laga cabiraa tamalugu lama cabire ikhtisaas ogaa dadkaad uga khaasan tahay maane milki saxiixa lama dhihi karo la wixii maalba ma ahani baynal ikhtisaasiyaa loo khayaar gelin ku khaas noqoshada yani inuu asagu iska qaato iyo wa bayn alxifdi iyo waxba inaadan qaadana aada iska xafido meel aada isaga hayso ilaa qofkii iska lahaa oo soo daahiro allaqiidu haadaa midkani xukmu laqiidi qofkii meel laga qaaday xukunkiisiigu halkan sheekh wuxuu ga hadli baabkii hore wuxuu ka hadlayey waxyaalo maala ah oo meel laga soo qaaday fasalkana muxuu ka hadli bini aadam meel laga soo qaaday dee kii horeba waa noogu jiray bini aadami kan waa ka duwan yahay bini aadamka kii hore ku jiray maal uu ahaa bini aadan maal waayo addoommo ah laakiin baabkan waxa weeye wuxuu ka hadlay bini aadam xor ah oo meel laga qaado sidii la yeeli lahaa waa sakiir meel lagu soo tuuray inta badanna waxaa sameeya haweenka zinaysta haweenka zinaysta inta badan sameeyo laba dembiya isku darsanaya dembigii zinada oo kabaa'irta milka ugu weyn ahaa iyo dembigii caruurkan inay ama dilaan ama ay waddada soo dhigaan inay dilaan ama ay waddada soo dhigaan marka waxa weeye haantii cadhada ilaahay ha ii buuxsanto haantii intii ka dhimanayd cadhada ilaahay ay sii buuxsanayaan weelkii intii ka dhimanaya cadhada ilaahay sii buuxsanaya marka ama waa dilayaan ama jidhkaasay soo dhigay cunugaa marka laqiidka ah ee jidhka lasoo dhigay sharcigu muxuu ka qaba sharciga muxuu ka qaba allaqiidu luqatan min luqa xagga luqada ma waxaa laga soo qaatay min allaqdi qaadashada qaadiddaa laga soo qaatay wa huwa laqdigu muطlaqu اlأkhdi qaadid oo la idlaaqay qaadidaa la yidhaha laqdiga wa sharcan min sharcin xagga sharcigana huwa laqiid waxaa la yidhaha sabiyun waa saqiir ow majnuunun ama waa qof waalan oo saqiir oo kale ah kaasoo saqiirkaasoo laa kaafila lahu saqiirka wax kafaalo qaada uusan u sugnaanin qofkaas kafaalo qaadayo macluumun ee la ogyahay qof kafaalo qaadoo la og yahay saqiir aan lahayn ama qof waalan oo wax kafaalo qaada oo lagu og yahay oo aan lahayn kaasoo sharcigu u yaqaan laqid waa saqiir qof xanaaneeya oo kafaalo qaada aan lahayn oo wadadaas lagu arka soo iska yaa kaas marka laqiidkaas xukunkiisu muxuu yahay xukmu laqdi laqiidi caruurkan meesha lagu tuuray qaadidiisa qaadiddaa xukunkiisii haadaa kani xukmu laqdi laqiid caruurkaa la tuuray qaadidiisa xukunkiisu xukmu laqdi laqiid caruurka la tuuray qaadidiisa xukunkiisu alwujuubu waa waajib waajibkaasu alkifaa'iyu ee si guud loo nisbeeyey dadkii magaaladaa deganuu si guud wuxuu waajib ugu yahay inay qaadaan haddii qof ka midu uu xanaaneeyo caruurkaas uu qaado inta kale dembiga waa ka dhacay haddii qof walbaa sakiirka intay indhaha ka fiiriso ay ka gudubtana magaalada dadka deganaayo dhan oo caruurka sidaa ku dhinto ahimuu kulluhum kulligood ahlubeledka beledka o dhan waa dembaabeen ahlubeledkii intii ogaatay iyo intii aragtay kii hadda aanba ogeynba xaafadda in wax lasoo dhigay isagu dembiga waxba kuma yeelanayo leannu maba oga laakiin qof walbu intuu soo arkay ama ogaada ka gudbay oo aan qaadin kulli waa wada dembaabaya kulligood waa wada dembaabaya inta badanna soomaalidu naxariista dhinacaas waa ku dambeydaaho caruurta waddada la soo dhigay inta badan waa la xanaanaya haddiiba naf lagu soo gaaro waana sida sharcigu qabo waaba waajiba magaaladaas oo dhan intii maqashay intii aragtay fardulkifaayu ku yahay haddii magaalada oo dhan ay kulli qof xanaaneeyo la waayo kulligood waa dambaabaya haddii qof ka midu waajibka u istaagtana inta kale dembigii waa ka dhacay qof ka mid ah haddii u istaago inta kale dembigii uu ka dhacay marka qofka noocaas oo kale ah isagu wax dembiya ma laha wax dembiya caruurkaas caruur miskiino meel laysaga soo tuuray oo yani khawfan lilcaar haweeneydaa sinaysatay ceeb adduunyay ka baqaysay laakiin mid aakhiray mid adduunya isku darsatay aakhira ilaahay hogtiis ku fadleexo waa dembi gooni ah dayacadda la dayacayo oo bannaanka lagu tuurayo waa dembi gooni ah waddamada qaar waxaa jira owqaaf u sameeya caruurta laqaydka sida yeman meel ka midoo la yidhah tarim tarim waxaa jira dhismo dhan oo weyn oo loo sameeyey beytuluqadaa beytuluqadaa la yidhah guriga dadka la xooray caruurta bannaanka lagu soo tuuray gurigoodaa la yidhah beytuluqadaa beytuluqadaas marka waxaa weye kii magaalada lagu arkaba gurigaasaa la iska keeni dad tujaare ganacsataa iyo waxba maaragtaa meesha ku nafaqaynay haweenka meesha ma dharka u dhaqaya iyo waxaasoo dhan qarash ayagaa siinay waa sidii la rabay sharciga islaam sidii la rabay baytulqadaal xukmu laqdi laqiid alwujuubu alkifaa'iy waajib kifaa'iya qofka haddaan la garanayna oo markaa la waayo waalidkiisii magac mar walbaba waa muhim magac waa loo bixina sharciya sida dadka magac loogu bixiyo laakiin kutubta waxay leeyihiin aabbihii see la yeeli haddaan la garanay aabbihii kutub waxay leeyihiin sida sunnada waa in aadam aadam magacaas aabba looga dhigo awowahana turaab looga dhigo turaab maalan tusaale ahaan markii cali lagu magacaabo cali aadam turaabaa la leeyahy aadam ma dhalin lama dhihi karo mogta mar walbaba nebiyullaahi aadam uu galaa mar walbaba nebiy llaahi aadam ba farciisu geli marka halkaasaa laga ridi ilaa halkaasaa un la yaqaan xaqaan farciis inuu halkaa ka yimid halkaasuu ka yimid ilaa bini aadam aan nebi aadam ka iman ma jiro ma jiro marka waxaan leeyahay yani tusaale ahaan cali aadam turaab turaabkana waxaa laga wadaa nebiy llaahi aadam asalkiisu isagana waxaa la hubaa inuu caro ka yimid inuu caro ka yimid marka saasaa loogu abtirinoo isaguna hadhow markii iskool uu dhiganayo iyo markuu jaamacad dhiganayo markuu c v qoranayo iyo waxa dhan wuxuu leeyahay hebel aadam turaab ama hadday gabar tahay heblaayo aadam turaab saas iyaduna tasjiilka diiwaangelinta ay isku sameyn isku qorin sida kutubta ilo sharciga nidaamkaas arkaanu laqdi qaadidda tiirarkeedii hadihi tani arkaanu laqdi arkaanu laqdi qaadidda tiirarkeeda qaadiddaasoo sharciya sharciga loo nisbeeyey alaaatun saddex laqdun qaadidii qaadidaasoo luqawiyun ee luqada loo nisbeeyey luqada loo nisbeeyey maxaa loola jeedaa qaadida luqada waa tii hadda aan soo fasirina muطlaqu alأkhdi waa qaadid la idlaaqayo bilaa shuruud walaaqidun qofkii wax qaaday wamalquudun qofkii la qaaday qofkii la qaaday naftiisa shuruudu laaqidi haadihii tani shuruudu laaqidi waa qofkii soo qaaday shuruudihiisa qofka wax soo qaadaya caruurka waddada lagu tuuray shuruuduu iska leeyahy shuruudullaaqidi qofka wax soo soo qaadaya caruurkaa soo qaadaya shuruudihiis alaaatun saddex wey alxuriya waa shardi addoon isaga waxba ma soo qaadi karo isagiiyaaba laleeyahaba isaga laga yaaba suuqa in la geysto berri berri asaaba suuqa la geyn muxuu xafanaanayn karaa mas-uuliyad ma qaadi karo addoonka mas-uuliyad ma qaadi karo warushdu wanaaggiina waa shardi qofka inuu wanaag laga helo wanaag waan soo fasirnay salaaxuddiin walmaal qofku diintana waa inuu ku toosan yahay maalka tasarufkiisana uu ku toosan yahay oo haddii lacag loo dhiibo waa inuu lacagta tasarufkeeda hagaajin karo diintana waa inuu ku toosan yahay qof ahlu salaada oo salaadii dukanaya waa qof aan rushdi lahayn maalan maxjuuru calayhi ah oo dowladduba isaga xayiraad kusoo rogtay oo maalkiisa aan ku tasarufi karin dee hadhow beri dhalacaanana uma gadi karo ilaa maalkiiba kuma tasarufi karo maxjuuru calayhim maxjuur calayhim ma sadaqaysan karo marka rushdi waa shardi salaaxuddiin walmaal waa in laga helo walcadaalatu cadaaladna waa shard qof caadila ah oo beri waxaa jira hadduun qofka caadil uusan ahayn beri inuu sheegtaaba laga baqi aduu shaydaan iska yahay oo caadil aan ahayn faajira beri inuu yidhaaho kan anaaba dhalay waa ina hebel hebel taasaa laga baqi qof caadilah oo ilaahay ka baqaya waa inuu yahay qofka markaas yani samaynaya laqdiga oo soo qaadidda samaynaya aljicaalatu haadihi tani aljicaalatu axkaam aljicaala allah subxaana